bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu bismi اllahi الرaxmaan الraxiim yasir ya kariim qaala الشhaykhu اlimaamu اlcaalim اlcaamil اlxaafiظ اlmuxaqiqu abu اlfidaaءi cimaad اddiin ismaaciilu barakaة اlإslaami wاlmuslimiina المعروف ببن كثير البسروي الدمشقي الشافعي القرشي رضي الله عنه ومتع المسلمين بxayaaته آمين intan hadل waxaa iska leh naasikha kitaabka qoray ama ninka maqduudka qoraayey ayaa intan iska leh iبن kaثيir saa isugu ammaanayo dabcan isaga male iبن kaثيir male naasikha iska intaas ayb nasabkiisa iyo tarjamadiisa wixii ku tacalluqan casharkii horaan ku sheegnay ibnu kahiir albusrawi ayuu nisbatan ilaa busraa waa baldatun biqurbi dimashqa dimash dimashqna marka dambe ayuu yimid aaduuna markaa u laasimay halkaasaana wax ku bartay waxna ku baray dadka madhabta xaggeeda shaafici buu ahaa nisb nasabkiisana quraysh buu galaa qaala waxa uu yidhi ibnu kahiir alxamdu lilaahi wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa allah ammaan ay u sugnaatay nabadgelyana waxay korkoodu tahay addoommadiisa kuwa ilaahay doo isaga uu doortay allah wa bacdu intaa kadib waxaa laga yaabaa marka kitaabka aad haysataan ee kan oogaa yar ay inay kala duduwanaadaan meelaha qaar marka makhduudkan kitaabkan muxadiqiisa makhduudka uu isticmaalay wuxuu ahaa makhduuda awqaafta kitaabatu alawqaaf albaqdaadiya taalley ayuu isticmaalay waana makhduud aad uu ugu dadaalay u saxay kutub kitaabka dabcooyin horaa la dabceeyey mid axmed shaakir sharaxiisa lagu dabceeyey dabcadii ugu dambeysay ama kuwii ugu dhowaa waxa ay ahayd dabca uu taxqiijiyey cali xalabi oo laba mujalad uu ka dhigay oo uuna ku daray tacliiqaad oo sheekh ilalbani uu leeyahay tacliiqaadkaas oo isaga nusqadiisii waxyaaba uu ku qorqortay iyo laga soo guurguuriyey mar uu kitaabka daraaseynayo dabcan tacliiqaadkaas sheekh ilalbani iyo isaga xawaashi uu ku daray iyo ayuu u sameeyey laba mujaladowna ka dhigay ayb kitaabka marka dadku waxay isku qaldaan kan annaga aan akhrin rabna waa ikhtisaaru culuumi alxadiid ibnu kaiira iska leh albaaciث اlxafiid marka la yidhaahdana axmed shaakira iska leh axmed maxamed shaakir oo albaaciثku marka waa sharax saaran matnigan ikhtisaaru culuumi اlxadiid albaaciث اlxafiid sharxu ikhtisaari culuumi اlxadiida la yidhahda marka ikhtisaarkan buu sii sharxa isaga baacidka dadka qaar marka baaciث اlxafiidka ibnu kaiir inuu leeyahay u malaynayaan albaaciث اlxafiid waxaa iska leh asheykh alcalaama almuxadid axmed moxamed shaakir ibnu kaiirna muxuu leeyahay ikhtisaaru culuumi اlxadiid ikhtisaarkanna asalkiisa kitaabka uu soo gaabinayo waa kee muqadamatu culuumi اlxadiid oo uu iska leeyahay abu camar ibnu salaax ayb wa bacdu markaa intaa xamdaladaa kadib ibnu kaiir waxa uu yidhi faina cilma alxadiidi الnabawiyi xadiidka nebiga loo nisbeeyey cilmigiisa alladii cilmiga oo ama xadiidka oo ictanaa uu isku mashquuliyey bilkalaami fiihi inuu ka hadlo jamaacatun ay isku mashquuliyeen jamaaco jamaacada oo min alxufaadi xufaadda ka mid ah qadiiman hore iyo waxadiidan dambaba mar hore iyo mar dambaba kalxaakimi yaa isku mashquuliyey waalkhaiibi khaiibulbaqdaadi oo kale isku mashquuliyeen iyo waman qablahumaa dadkii ka horreeyey min ala'immati a'immadii ah iyo waman bacdahumaa labadooda xaakim iyo khadiib dadkii ka dambeeyey oo min xufaadi اlummati ummadda xufaadeeda ah cilmulxadiidka marka waa kaasaan fa ina cilma alxadiidi xadiidka cilmigiisa annabawiyi nebiga loo nisbeeyey alladii kii waayo waa cilmigii ictanaa bilkalaami fiihi ka hadlid laga hadlo kay isku mashquuliyeen waayo oy isku kallifeen ay ku dadaaleen jamaacatun jamaaco min alxufaadi xufaadda ka mida qadiiman wa xadiidan hore iyo dambe kaalxaakimi waalkhaiib xaakim iyo khaiib oo kale waman qablahumaa iyo dadkii ka horreeyey min ala'imati a'immadii ah dadka iyaga kasii horreeyey waxaa ka midoo ugu horreeyey wax ka alifo oo musalaxun xadiidka gaar u alifo abu moxamed arraama hurmusiy almuxadis alfaasil kitaab la yidhaah buu ka qoray abu nucaym alasbahaan kaloo jiray Eh, abu xafs almayaanaji ama almayaanshi oo uu leeyahay maa laa yasacu lmuxadita jahluhu raggaasaa ka mida raggii ka horreeyey xaakim iyo khaiib waman bacdahuma iyo dadkii ka dambeeya min xufaadi ummati ummadda xufaadeeda ahna cilmu lxadiidku waa kay isku kallifeen dadkaa ka dambeeyeyna waxay ahaayeen waxaaba ka mida abu camar ibnu salax yaaba ka mida oo muqadamadiisa hadda la ikhtisaarinayo lamaa kaana markuu ahaaday cilmiga xadiidka min atami lculuumi culumta kuwa ugu dhammaystirnaan badan wa anfacihaa ugu anfac badan axbabtu waxaan jeclaystay an ucalliqa fiihi inaan tacliiqiyo oo aan tacliiq yani aansaaran faalleeyo mukhtasaran an ucalliqa inaan tacliiqiyo fiihi cilmulxadiidka dhexdiisa xaal uu yahay mukhtasaran mid la soo gaabiyey kaasoo naafican anfacaayo jaamican ururinayo limaqaasidi اlfawaa'idi fawaa'idda maqaasideeda fawaa'idda loo soo qasdo ururinayo wa maanican reebayo min mushkilaati اlmasaa'ili masaa-isha kuwooda ishkaalka badan leh alfaraa'idi ee goonida ah masalada gaarka u baxsanee ishkaalka uu ku jirana mancinayo oo celinayo walamaa kaana marka intaa wuxuu leeyahay cilmu lxadiidku maadaama uu min atami اlculuum uu yahay atam lculuum siduu ku yahay casharkii horan ku sheegnay ibnu salaxna waa ti uu yidhi akharu اlculuumi tawallujan fi lfunuun waa culuumta midka ugu badan ee funuunta dhexgelid badan falli uunan dhexgelaynin ma jiro ibnu salax saasuu sheegay maxaa yeele haddii tafsiir qur-aan loo baahan yahay ibnu cabaas tafsiir uma nisbayn kartid adoon sugin hal habata canhu am laa maka sugnaaday mise kama sugnaanin marka ibnu cabaas tafsiirka inuu ka sugnaado iyo in kale sanadaa loo baahan yahay cilmigii lagu baranaya ka wana xadiidkii axkaamtii sidoo kale waa mas'ale xukunkeed ma samayn kartid adoon xadiidkeedii haynin xadiidkiina wuxuu kaaga baahan yahay asaaniiddiisii iyo wixii markaa laga yidhi ayuu kaaga baahan yahay fiqigiina sidaas usoo dhex galaa xataa ashcaarta carabta wuu dhex galaa laanna marka diiwaan loo nisbaynaayo nin shaacira sanadaan loo baahan yahay inuu ka sugnaaday iyo in kale marka waa akaru lculuumi tawallujan fi اlfunuun culuumta midka ugu badan oo fanni walba dhexgeliya oo guwan ninka faqiiha ah ee cilmigan ka gaabiyo waxay ka muuqanaysaa fiqigiisa lanna maanta dhan wax aan sugnaanin oo daciifa baa laga yaabaa inuu masaa'il ku dhiso meel markuu la yimaado waxaa laleeya war mas'aladan xadiidkaad ku dhistay keen waa kan daciif waay soo sug bal adiga xadiidku inuu sugan yahay keen haddii uunan garanaynin waa naqsi ku jira ma tafsiirkii hadduu yidhahdo ibnu cabaas aayaddan sidaanu u fasiray ma sugnaanin baa lagu leeyahay sanadkiisa fulaan iyo fulaanaa ku jiro inqidaac baa sanadkii ku jira waa kuu dhammaatay marka fanni walbaa marka qofku waa inuu ilmaam uu leeyahay cilmigan si uu fanni walbo mushaarako fiican ugu yeesho ayb waanfacihaa buu yidhi culumta xadiidka culumta ugu nafci badan waay sida ugu nafci badan yahayna waxay tahay wax kale haddaynan ku jiri lahayn ilaa salliga nebiga maahani ninka xadiidka nebiga akrinaya nebiga nin uga sallis badan mala maanta dhan qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam buu haya kitaabkiisa markuu qoraayo maanta dhan sala allahu calayhi wasalam buu ku qoran lowlaa fadli kale hadduunan jiri lahayn oon kaas aan ahayn waa anfi anfac kale haddaan lagu qabeen ilaa intaas maahana waa ku filnaan lahayd walidaalika abu bakr ibn اlcarabi waxa uu yidhi xadiidkii markuu sharxayey wla الnaasi bi manzilan aktaruhum salaatan calaya dadka kuwa iigu dhowaanshada badan waa kuwa iigu salli badan xadiidkaas markuu sheegayo waxa uu yidhi yani iyo xadiidkii kale nadara allahu imra'an samica mina samica mina fawacaaha waadaaha kamaa samicaha faruba mubalagin awcaa min saamic xadiidkaas markuu sheegayo wuxuu leeyahay ducadaas nebiga ahlu xadiidka waa ka muuqataa waxaad arkay buu yidhi ninka xadiidka siddeetan sano gaaraya ma isku dardarmaayo leanna maxaa yeelay waxa uu ka shaqeeyo iyo waxa uu salligiisa badinayo waa nebiga sala allahu calayh ali wasalam ayb lowlaa wax kale haddayna intaa maan wax kale haddayna ku jiri lahayn anfac ku filan inta kalena anfacaadda kalena way badan tahay waxa aad ilaahay ku caabudaysa inaad hubsato ood ogaato wax ka fiican male iyadana marka waa cilmi anfac badan wey <coughs> lamaa kaana markuu ahaaday cilmulxadiidka min atami alculuumi culuumkan ugu dhammaystirnaan badan wa anfacihaa ugu nafci badan axbabtu waxaan jeclaystay an ucalliqa fiihi cilmigaa dhexdiisa inaan tacliiq sameeyo tacliiqiyo mukhtasaran kitaab la soo gaabiyey inaan tacliiqiyo oo cilmigan ku saabsan kaas oo naafican mukhtasarka oo wax anfacaayo jaamican mukhtasarka oo wax jamcinayo wax ururinaayo limaqaasidi alfawaa'idi fawaa'idda maqaasideeda wa maanican diidayo mancinaayo min mushkilaati almasaa'ili masaa-isha kuwooda dhibka badan alfaraa'idi ee goonida ee shaadka ah masaa-ishaasna kitaab kaa celiyo mukhtasar kaa celiyo walamaa kaana alkitaabu kitaabkii markuu noqday alladii kitaabka oo ictanaa uu isku kallifay isku mashquuliyey bitahdiibihi hufitaankiisa ashaykhu shaykhii alimaamu imaamka ahaa alcalaamatu cilmiga badnaa abuu camri bnu salaax taqamadahu llahu allah ku daboolo biraxmatihi naxariistiisa kitaabkaa markuu ahaaday min mashaahiiri اlmusannafaati kutubkii kutubta la sannifay kuwa ugu shuhkuwa ugu caanbaxsanaan badan fii daalika kaagaas cilmiga xadiidka bayna dalabati ardayda dhexdooda lihaada shani dalbayso shanigan ardada xadiidka dalbaysa dhexdooda kitaabka ibnu salaax markuu noqday midka ugu caansan ayb kitaabkaa marka wuxuu sheegayaa marka muqadamada marka wuxuu leeyahay marka walamaa kaana alkitaabu kitaabkii markuu ahaaday alladii ictanaa kitaabka uu isku kallifay bitahdiibihi hufidiisa ashaykhu alimaamu alcalaamatu abu camr ibnu salaax abu camr tarjamadiisa wax yaroo ka mida ah waa ka soo hadalnay kitaabkan marka muqadamaduu ishaaraya ibnu kaiir muqadamada marka inuu shaandheeyo kala hufo ibnu salaax aaduu u hufay muqadamadaas oo cilmigii khadiibulbaqdaadi iyo culummadii hore ayuu intuu aad u fiiriyey ayuu wuxuu ka soo bixiyey muqadamadan muqadamadan marka waa cilmigii ummadihii ka horreeyey ee uu aad usoo shaandheeyey isaguna kitaabkan markuu qoraayey wuxuu ku qoray madrasa alashrafiya madrase la dhihi jiray oo isagu uu tawaliyey daraase ee wax ka dhigideeda iyo tadriiskeeda isaga loo dhiibay markii meeshaa tadriiskeeda loo dhiibay ayuu wuxuu qoray meeshaa wixii uu ku akrin jiray madrasadaas ee cilmulxadiidka musalaxa ahaa ayuu ayaa la ururiyey muqadamadan ibnu salaax ay noqotay isaga marka hadba darsigii uu dadka siinayey duruusta hadba uu siinayey yaa kitaab muqadame a noqotay culummadii ka dambeysayna kitaabkaas unbay u fadhiisteen waagii hore waxaa jiri jirtay madaaris madarasa alashrafiya iyo madarasa alnidaamiya iyo madarasa alcumariya iyo waa badnaayeen madaarista ilaa culammada qaarkood madaaristaas taariikhahooda ayay kutub ka qoreen alxaafid annucaymi ayaa ka mida wuxuu leeyahay kitaab layidhaha addaaris fii taariikhi almadaaris madaaristii dimashq ku taallay bisow ka sheekaynaa shaam madaaristu marka shaamay ku taallay baqhdaaday ku ooli jirtay masaray ku ooli jirtay aad bay u badnaayeen madaarista madaahibtu waa kala lahaayeen qaarkood qaarna madaahib ma kala lahayne madaaris waxay ahaayeen un markaa dad baa waqfi jiray macalimiinta wax ka dhigta dad baa markaa wax siin jiray ardayda xataa qurabada ee bannaanka ka imaanaysa dad baa wax sii jiray halkaasa wax lagu baran jiray markamadrasal ashrafiya marka madaaristaas madrase ka mida rag badanaana isugu tegay madrasada wax ka dhigay abu cumar ibnu salaaxa ka mida imaamu nawowigaa ka mid ah ibnu kaiir taqidiin subki rag fara badan bay yaa jiri jira culamo waaweyn islaamka culammadii waaweyneyd yaa soo martay meelahaas kitaabkaas oo ibnu salaax uu alifay markuu ahaaday taanada khabarkeeda waa kan min mashaahiiri lmusanafaati kutubtii la sanifay kuwa ugu caansan fii dalika cilmi lxadiidka laga sanifay bayna dalabati ardada dhexdoodana caan ku ah li haada shani dalbayaan xadiidka ardada dalabta kitaabkaa markuu sidaa ahaaday wa rubamaa waxaaba la arkaa buu yidhi cuniya inuu aad isugu mashaqeeyo bixifdihi kitaabka xifdintiisa bacdulmaharati dadka aad u maskaxda fiican ee aad maharada u leh qaarkood inay xifdintii oo mina shubaani dhallinyarada ah waxaaba laga yaabaa qaarkood inay kitaabkaas xifdiyeenba oy isku kallifeen inay xifdiyaan muqadamadaas salagtu lamaada khabarkeeda ilamaada jawaabteeda oo ujeedaa salagtu waxaan qaaday xaalku markuu sidaa yahay salagtu waxaan qaaday waraa'ahu kitaabkaa gadaashiisaan socday waxtadaytu waan ku sargoostay xidaa'ahu kabtiisaan ku sargoostay wakhtasartu waan soo gaabiyey maa basatahu wixii uu fidiyey isaga wixii isaga uu aada u fidiyey waa soo gaabiyey aniga de kitaabkan keligiina ma soo gaabinin ibnu kaiir ibnu kaiiraa soo gaabiyey imaamu nawowi baa laba kitaab ku soo gaabiyey irshaadu طulaabi اlxaqaa'iq markii dambena irshaadkiiba wadana wuxuu kasii dhigay altaqriib waataysiir midkan tadriibu raawiga sharxa uu u yahay <coughs> ibnu jamaaca ayaa ikhtisaariyey oo wuxuu ka dhigay almanhal الrawiy waxaa ikhtisaariyey khaiib atibrizi kitaab la yidhaahdo alkaafi ayuu leeyahay marka dadka ikhtisaariyeen aad bay u badan yihiin ayb wakhtasartu waxaan soo koobay oon ikhtisaariyey maa basadahu ibnu salaax wixii uu fidiyey wa waxaan taxay yani waxaan isku aadiyey maa faraqahu wixii isaga markaa yani uu isku dhex baadiyey wixii yani aan islahayn oo kale oo midna oo wixii islahaa oo laba meel ku kala sheegay waa isu keenay buu leeyahay waa nadaamiye marka isagoo ikhtisaar iyo muxuu ku leeyahay iyo nadaamin iyo maxaa kale isaga kuu sheegi doona wixii kale waqad dakara wuxuu sheegay ibnu salaax min anwaaci alxadiidi xadiidka anwaacdiisa xaal ay ka mid yihiin hamsatan wa sitiina lixdan iyo shan nooc ayuu sheegay oo cilmulxadiidka ah lixdan iyo shan nooc buu u qeybiyey wa tabica fii dalika waxaa kaagaana uu ku raacay alxaakima abaa cabdillaahi annaysaabuuriya alxaakim annaysaabuuri buu ku raacay shaykha almuxadisiin wa ana aniguna ibnu kaiir wuxuu yidhi bicowni illaahi ilaahay kaalmihiisa anoo kaalmaysanayo adkuru waxaan sheegayaa jamiica dalika intaas dhan maca maa udiifu lala qaba weli waxa aan ku darayo oon u idaafaynayo ilayhi isaga xaggiisa min alfawaa'idi oo fawaa'id ah almuntaqadati lasoo gurbiyey min kitaabi alxaafidi xaafidkii kitaabkiisa laga soo ururiyey alkabiiri weynaa abi bakrin albayhaqiyi abubakr albayhaqi kitaabkiisa fawaa'id laga soo ururiyeyna waa ku darayaa buu leeyahay almusamaa oo lagu magacaabo bilmadkhali ilaa kitaabi sunan ayb marka wuxuu leeyahay waxaan ku darayaa marka fawaa'id kitaabkaas bayhaqi aan kasoo keenay ka soo gurbiyey waqad ikhtasartuhu marka cilmiga qofkii laga soo guuriyey in loo nisbeeyo wax fiican wayb oo ninkii uu ka soo guuriyey inuu sheego hadaad cilmiga qofkaad ka soo baratayba aadan sheegin ood aayar wax adiga maskaxdaada ka yimid aa ka dhigto qof waxaa tahay aan abaal lahayn adigana cilmigaaga ma barakoobayn waxaa la rabaa marka xarafka ama faa'iidada qofkii aad ka soo guurisay ama meeshaad ka ikhtisaarisay ama meeshaad ka heshay inaad marka u nisbayso ayb waqad ikhtasartuhu waan ikhtisaariye kitaabkan madkhalka aydan noqode binaxwin min hada namad noocaan kan aan u ikhtisaarinayo kale ayaan kitaabkaa bayhaqi madhalkana u ikhtisaariyey min gayri waqsin nuqsaan la-aan walaa shadatin ziyaada la-aan wabilaahi mustacaanu allan kaalmo weydiisanayaa oo alla weeyaan midka la kaalmo weydiisanaya kaalmo weydiisanayo wa calayhi tuklaan isaga ayaa tala saarashaduna korkiisa ay tahay oo isaga korkiisaan tala saaranayaa marka muqadamadan dee kitaabka manhajkiisiibuu noo sheegay waa ikhtisaar ibnu salax kitaabkiisuu ikhtisaarinayaa fawaaid masaaisha yani waa wuxuu samaynayaa wixii kala tagsan ee isku meel in lagu sheego ee isku meel buu isuu keenayaa waa nidaam fiican u samaynayaa mararka qaarna fawaa'id id dheeraada banaanka uu ka keenay buu soo yar daraya ayb fawaa'iddaana badanaa quntu buu dhihi doonaa qumtu ayuu leeyahay ayb dikru tacdaadi anwaaci alxadiidi xadiidka anwaacdiisa tirinteeda sheegitaankeeda lixdaniyo dhowr nooc sooma dhihin intiibuu tirinaya saxiixun xasanun daciifun musnadun mutasilun ilaa aakhirihi waa si guud unbuu u tiriyey ilaa marka waxaad soo gaartaa macrifatu اlmawaali min alculamaai wاlruwaati macrifatu buldaanihim waawdaanihim aanada ma akrinayno waa waxaan akri doonnaba mid mid ba u sheegi doonaa in la taxaa hadda wax kale kuma wax macnaa kuma jiraan mid mid baanu u sheegi doonnaa ugana hadli doonnaa fa haadaa waxau yidhi ibnu salaax ibnu eh, kaiir fahaada kan tanwiicu shaykhi abi camri abu camar noocayntiisii waa xadiidka uu nooceeyey wa tartiibuhu iyo tartiibintiisa sida u kala hormariyey waa sidaan raximah اllah qaala waxau yihi ibnu salaax walaysa mana ahan taqsiimkaani biaakhiri اlmumkini inta suurtagal noqon kartaa meeshii u dambeysay maaha biaakhiri اlmumkin wuxuu ka wadaa inta suurtagal noqon kartaa meeshii u dambeysay ma aha yani wuxuu ka wadaa taqsiimku intan waa laga badi karaa yani inta taqsiimka suurtagal noqon kartaa meeshii u dambeysay ma aha ayb fii dalika kaagaas fainahu qaabilun maxaa yeelay wuxuu aqbalayaa litanwiici noocayn ilaa maa in loo nooceeyo xadiidka laa yuxsa aan la koobi karin id cilahi maxaa yeele laa tanxasiru ma koobmayso axwaalu ruwaati ruwaadda axwaashooda wa sifaatuhum iyo tilmaamahoodu wa axwaalu mutuuni alxadiidi xadiidka mutuuntiisa xaaladihiisa iyo wa sifaatuhaaba lama koobi karo marka lixdan dhowrkan yaan sheegay intaana inta ugu dambaysa maaha in ka badanuu sii noqon karaa qultu ibnu kaiirna wuxuu yidhi tacliiqi waaba ka badan wafii hada wafii haadaa kullihi nadarun warkaan dhanba nadar iyo daymaa ku sugan buu waa in loo laabto bal ee fii basdihi isaga fidintiisa haadihi lanwaaca anwaacdan uu ku fidiyey uu gaarsiiyey ilaa hada alcadadi ilaa tiradan uu ku basdiyey u gaarsiiyey baa nadarun daynu ay ku sugan tahay id yumkinu waxaa suurtagal ah damju bacdihaa qaarkeed in lagu dhex daro fii bacdin qaar yani ibnu kaiir le tiradan baaba badanba waxyaaba uu ka dhigay saddex nooc afar nooc baa hal nooc laga dhigi karaa hal meel laisugu geyn karaa tiradan waa yaraanay soo maha markaas laakiin waxaa lagu jawaabay ibnu xajar alnukab calaa kitaabi ibni salaax wuxuu ku jawaabay nadarkaani ibnu salaax wuxuu joogaa maqaamu tacriifi اljuز'iyaat wuxuu rabaa inuu juز'iyaad kala tacriifiyo mar haddii juز'iyaad inuu sheego uu u baahan yahayna de inuu luga fidsadaa xaqu u leeyahay waxaas meeqay u qaybsadeen haddii lagu yidhaha ma aad rabta adigaba inaad qaybiso de waa qaybina intaad qaybin kartid wax hataa isu imaan karo iyaad laba ka kala dhigay ilaa waxaad joogtaa fii maqaami altaqsiim wax kala googoyn baad joogta wa kaana alyaqa mima dakarahu wa kaana wuxuuna ahaa alyaqa kaas ayaa haboonaansho badnayd mima dakarahu wixii uu sheegay ka haboonaansho badnayd yacnii inuu isdhexgeliyo anwaacda iyo haboonaansho badnayd ibnu kaiir isagu leeyahay uma inahu qad faraqa wuu kala geeyey bayna mutamaahilaatin wax isku eg oo isku mida ayuu kala geeyey oo minhaa anwaacdii ka mida bacdahaa qaarkeed buu can bacdu qaarka kale ka geeyey mana la rabi waxa tirada badanaa waasaabuu rabaa inuu dhaho wa kaana laa'iqu shayga laa'iqee haboonna wuxuu ahaa dikra kulli nawcin nooc kasta inuu sheego ilaa jaanibi maa shay dhinaciisa inuu ku sheego yunaasibuhu munaasib u ah ashyaada say munaasib isugu yihiin inuu isgarab dhigo wanaxnu anagu nuratibu waa kawaa kala hormarinaynaa maa nadkuruhu waxa aan sheegayno calaa maa huwa alansabu sida munaasabadnimo badan hadba sida yacnii ansab ee munaasabada u fiican yaan u kala hormarinaynaa tartiibtiisa ma raacayn uu leeyahay warubamaa waxaa la arkaa innaga admajnaa inaan dhex gelinna bacdahaa anwaacdan qaarkeed fii bacdin qaar inaan ku dhex darno sababta maxay tahay dalaban lilikhtisaar soo gaabin dalbid aan rabno rabitaan aan rabnona soo gaabin isaga waa ku saxsan yahay markaad wax ikhtisaarinaysa dabcan de wixii islahi waa inaad hal meel isugu koosto laakiin marka aad wax kala bixinayso oodan ikhtisaar ku jirin ibnu salax sidiisa waa fiican tahay marka waana sida imaamu alxaafid ibnu xajar oo u tawjiihinayo ayb dalaba lilikhtisaari iyo walmunaasabati munaasabo aan doonayn waxinaan isu munaasabayno wanunabihu waan baraarujinaynaa calaa munaaqashaatin wanunabihu waan baraarujinaynaa calaa munaaqashaatin baanu ku baraarujinaynaa munaaqashaat yani mararka qaar waa la niqaashaynaa waa ibnu salax niqaashkaas marka fawaa baa ka soo baxayo ayb munaaqashaadka oo laabudda minhaa aan laga maarmin in shaa allahu tacaala kitaabkii marka muqadamadiisii waa taas alwal nooca hore asaxiixu nooca koowaad waxaa la yidhahaa saxiix qaala waxa uu yidhi ibnu salaax iclam ogow callamaka allaahu wa iyaaya allah ku baro adiga iyo anigaba ilaahay waxana baree ana alxadiida xadiidka cinda ahlihi dadkiisa asxaabuulxadiid agtooda yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa saxiixin wa xasanin wa daciifin saddex buu u qaybsamaa saxiix iyo xasan iyo daciif qultu waxaan idhi buu yidhi ibnu kaiir hada taqsiimu taqsiimkan qaybintaani in kaana haddii ay tahay binisbati marka loo eego ilaa maa fii nafsi اlamri xaqiiqada sida ay tahay xadiid xadiid ma yahay aan qaybinna marka aan dhahno taqsiimka markaan ka fiirinna xaqiiqdu sida ay tahay falaysa xadiidku ma aha ilaa saxiixun ow daciifun saxiix iyo daciif maayo wax kale ma aha xadiid leanna xasanku saxiix uu gelaa buu leeyah mar haddii xasanka saxiixa lagu daraa taqsiimku muxuu noqodaa saxiix iyo daciif bis saxiix oo markaa laga wado maqbuul iyo daciif oo laga wado marduud kii la radinayo wain kaana haddii uu yahay waxaan taqsiimku hadduu ku salaysan yahay biاlnisbati ilaa isilaaxi اlmuxadisiin muxadiiinta isilaaxooda iyo afgaradkooda axaadiidta ay u qaybiyeen haddii aan sidaa fiirinaynana oo meeshaa ka eegayno falxadiidu xadiidka yanqasimu wuu qaybsamaa cindahum ahlulxadiidka agtooda ilaa akara min dalika saxiixii xasan iyo daciif wax ka badanu u qaybsamaa waa kii asaga hadda sheegaayo soo maaha lixdan iyo dhowr ka qayb tirinayo kamaa qad dakarahu sidii uu sheegay ibnu salax aanifan goordhoweyd huwa isaga iyo wakayruhuba siday sheegeen aydan noqoday idan awal tacqiib wuxuu yidhi ibnu salax markuu yidhi xadiidku wuxuu u qaybsamaa saxiix iyo xasan iyo daciif isaga wuxuu yidhi haddaan taqsiimkan ka eegayno xadiidka min xaysu alqabuuli waaraddi haddaan ka fiirinayno xadiid waa saxiix iyo daciif bis haddaan ka eegayno anwaacda xadiidka ee kitaabkanba aan ku daraasayn doonno ee culamaa ulxadiid ay u qaybiyeen xadiid de intaa way ka badan tahay ma la fahmintaas tacqiibkiisu meesha uu u jeedo xaafid alciraaqi ayo ataqiid waliidax uga jawaabay wuxuuna ku jawaabay ibnu salaax laba maadada waa ku saxsan yahay maadada koowaad waxa ay tahay isaga waa loogu horreeyey taqsiimkan waxaa uga horreeyey alimaamu alkhaaabi macaalimu sunanka muqadamadiisa wuxuu ku sheegay adii wuxuuna ka soo guuriyey weliba culimmadii ka horreysay xadiidka eh, alkhaaabi wuxuu soo guuriyey qarnigii wuxuu ahaa afaraad aakhirkiisa ama qarnigii shanaad bilowgiisa ahaa khaaabi ayb khaaabi marka wuxuu ka soo guuriyey a'immat اlxadiid in ay culamaa اlxadiid xadiidka u qaybin jireen min xaysu alqabuul warad marka loo fiiriyo saxiix xasan iyo daciif marka ibnu salax waa looga horreeyey isaga keliya maahan inuu soo guuriyo taqsiimkaana khaaabi baa xataa soo guuriyey haadaa shay washay-u faani waxaa weeyaan ibnu salaax wuu sheegay isaga laftirkiisa annawcu athaani fi اtaasici min atafriicaati ayuu ku sheegay khilaafkan oo culimmada qaar inay saxiix iyo daciif u qaybiyaan bis oo xasanka ay saxiixa ku daraan isaga warkaan ibnu kaiir markii hore uu sheegay ibnu saalax laftirkiisa ma mooday wuu sheegay muqadamaduuna ku sheegay nooca labaad xasanka markuu ka hadlayo tafriica sagaalaad faraca sagaalaad buu ku sheegay marka labadaas maadama ibnu salaax laguma tacqiibin karo mafhuum hadalkan yani xadiidka in saxiixa daciif bis loo qaybiyo oo culamaadu xadiid ay u qaybin jireen isagana waa sheegay ibnu salaax baarkood inaysa ahaayeen haddana sidaasoo ay tahay shaafici bukhaari cali ibnu madiini waxaa laga hayaa iyagoo axaadiidka qaar xasan ku sheegay iyagii baan xasan isticmaalay marka culammadaas laftirkooda marka loo eega maadaama ay xasan isticmaaleen taqsiimkan sax waay in xadiidka saxiix iyo xasan iyo daciif loo qeyb qaala waxa uu yidhi ibnu salaax ama alxadiidu saxiixu xadiidka saxiixa ah fahuwa alxadiidu waa xadiidka almusnadu musnadka ah alladii yani musnadka oo yatasilu isnaaduhu isnaadkiisu ou xiriirayo binaqli اlcadli qof cadli ah soo naqlintiisana uu ku xiriiro isnaadkiisa cadliga oo ad daabiti dabdi leh can uu kasoo guuriyo cadli adaabidu isagana dabdile ilaa muntahaahu ilaa meesha ugu dambaysa la gaaro walaa yakuunu mana ahaanayo shaadan shaad walaa mucallalan mid la cileeyeyna ma ahaanayo ibnu salax marka xadiidka saxiixa shan shardiba u sheegay shantaas shardi waxaay tahay ya xadiidka saxiixa shan shardi buu u sheegay shardiga koowaad waxaa weeyaan an yakuuna muttasilan waa inuu muttasil yahay koo waa midda uu musnad ka cabiray alladii yatasilu haddana uu kusii qeexay ayb waa in muttasil uu yahay sanadka muttasil markii la yidhi maxaa baxay munqaic wixii sanadka inqiaac uu galo ee go-an saxiix ma la dhihi itisaal marka maxaa la yidhaahdaa sheekh walba ee xadiidka warinaayo sheekha uu ka warinaayo waa inuu la mucaasarooday lana kulmay ugu yaraan mar inuu la kulmay sida fiican ama inuu la mucaasarooday ayb ugu yaraan inuu ay isla mucaasaroodeen taariikh ahaan waxaas uu ka warinayana uu ka maqlay ayaa laga rabaa <coughs> qof walba xadiidka silsiladiisa ku jira werinayo ninka uu ka warinaya sheekha u ah waa inay isku casri joogeen daynanba isku casri nooleen muxuu markaa itisaal ma jira markaas ninkaanu maalan labadii boqol dhashay ayaa wuxuu xadiid ka wariyey maalan nin boqol iyo kontonkii dhintay labadooda mase soo gaareen labadaas nin mase soo gaarin itisaal ma jiro saxiix ma jiro marka shardiga koowaad waa an yakuuna isnaaduhu muttasilan isnaadka inuu muttasil ko shardiga labaad an yakuuna raawiyihi raawigiis waa inuu noqdo cadlan cadli waxaa la yidhaahdaa almuslimu albaaligu alcaaqilu الsاlm min asbاab الfisq وkhawaarib الmuru'a cadli waxaa la yidhaha waa inuu muslim yahay waa inuu qaangaar yahay waa inuusan waalanayn waa inuu ka nabadgalay fisqiga waa inuu nin ka nabadgala uu yahay oo beenta ka dhowrsanayo fisqiga ka dhowrsada waa inuu yahay waxyaabaha akhyaarnimadiisa dhaawacayana oo akhyaarnimada ka dhaawacaya aan dembiga yaynan ahaanina waa inuu ka dheeraado waxyaabaha laa'iqa u ahayn isagoo kale inuu ka dheeraado cadmina kaasaa loogaa raawi raawiga marka xadiidka warinaayo waa inuu ku sifaysan yahay tilmaamahaas haddii tilmaantaa la waayo xadiidku saxiix ma ahaanayo ma garatayn ayb shardigan aan hadda sheegayna waxaa laga goormaa la fiirinaayo marka uu xadiidka warinaayaa laga rabaa inuu shuruuddan buuxiyo waxaa dhama laakiin marka uu xadiidka soo xifdinaayo ama uu sheekiisa ka qaadanaayo shuruuddan shardi maa waxaa dhici karta isagoo gaala inuu xadiid maqlay oo gadaal ka muslimay xadiidkii inuu weriyo isagoo muslim waa fiican yahay abu sufyaan baaba ka mid a ah xadiidkii bukhaari aan kusoo maraynay qisadii dheerayda heraqla ee abu sufyaan markaas abu sufyaan qisada uu ka shee uu soo maqlaayo warkaas uu ahaa uu maqlaya gaalo ahaa markan laakiin uu sheegaayo waa muslim ala fahmayna ayb waxaa ka mid a ah xadiidkii maxmuud ibnu rabiic shan jir isagoo oo xadiid werina nebiga ka maqlay shan jir baalig maaha hadda waa idhihin yani an yakuuna musliman baaligana la yidhi aaw ee shardigan baaligan xadiidka markuu sheegayaa laga rabaa ee markuu soo xifdinaya shardi maaha xadiidkii soo xifdinayaa laakiin mar qaangaar maruu noqday buu xadiidkii sheegay waa laga aqbalaya ayb cadligii marka waa kaas shardiga saddexaad an yakuuna raawiihi daabitan raawigi waa inuu daabid yahay daabi maxaa la dabdigu laba u qaybsamaa dabdu kitaabin iyo dabdu sadrin dabdu sadrin waxaa la yidhaha qofka inuu xabadka ku haayo waxa xadiidka uu xifdisan yahay goormaa la dhihi karaa ninkaan xadiidku waa xifdisan yahay ama ninkaan shaygaas waa xifdisan yahay waxaa la dhihi karaa bay culimmadu yidhaahdeen waa in mar allaale markuu doono waa inuu istixdaarsan karo keensan karo isagoon u fakerin xadiidka mar allaale markuu u baahdo waa inuu tarraka siin karo haddii laakiin uu le isuga baar u fukanay baabi xaafid ma ahu kan labaad waxay tahay anlaa yaqbala talqiin waa inuusan talqiinka aqbali karina laga rabaa talqiin maxaa la yihahdaa waagii hore dadka culimmadii hore qofkan inuu isku dardarmay inuu isku dardarmay waxay ku ogaan jireen waa tijaabi jireen waa loo imaanaya markaas waxaa laleeyahay akhbaraka fulana fulanin an waxaa tiri baa laleeyahay yani ama waxaa leeyahay akhbaraka fulanun hebel wuxuu kuu sheegay annahu akhbarahu fulaan can fulaan can fulaan xaadiid marka uu warin jiray iyo kuwo uuna weligiisba maqlin bay isku dhex daraya haddii marka uu kala sooco uu yihaa kan aday ma maqlin joog kanna waa maqlay waa fiicay haddii laakiin ninka wax allaale wixii lagu yidhaahda hebel saasuu kuu sheegay haa haa hadduu iska dhahayo fulanu yaqbalu talqiin amena ninkaan wax allaale wixii loo laqino iska qaataa qofkaas waxba ma xifdisna anuuna sidaa ahayn dabdiga haddii uu yahay babdu kitaab ninkii wixii ma xifdisna qalbi ahaan laakiin kitaabay ugu qoran yihiin waxaa la rabaa kitaabkaas maalinkii uu sheekhiisa ka qortay ou saxday maalinkaa laga bilaabo ilaa maalinka uu werinayo inuu gacanta ugu jiro kitaabka ama nin uu ku kalsoon yahay waa inuu uhaayo lana kitaabkii haddii laga qaado an yakuuna alkitaabu masuunan kitaabku waa inuu ilaalisan yahay waxaa la diidaya kitaabku haddii nin walba uu gacanta u gelaayo waxbaa lagu ziyaadi karaa soo maaha hadda kutubta waxba laguma ziyaadin karo dabcan laakiin markaas xadiidka la diiwaan gelinayo halse ahayd in wax lagu ziyaadiyey soo maha marka dabdiga hadduu yahay dabdu kitaab waa in kitaabkaas laga ilaaliyo gacmaha dadka fasaqada iyo dadka wax ku dardari kara iyo ma la fahmayntaani ayb marka cadli raawigu inuu yahay cadli daabit raawi kastaa sidaas laga rabaa ilaa meesha ugu dambayso <coughs> meeqa shardigan sheegnay hadda saddexaan sheegnay soo ma itisaalka raawigu inuu cadli yahay daabit inuu yahay walaa yakunu shaadan buna inuunan shaad ahayn shaad maxaa la yidhaha shaad waxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu lmaqbuul liman huwa owlaa minhu raawigan isagoo cadli ah daabit a ah maanta waxaa dhici karta shan qof inuu khilaafo hal qof iyo shan qof yaa saxsanaa kara marka shantaas saxan soo maha isaga inuu cadli daabit yahay laga yaabaa laakiin xadiidka sida uu u warinaya nin ka cadaaladnimo badan oo ka xifdi badan inuu khilaafo mukhaalafadaas waxbay u dhibeen marka sixada lama ogola ma la qaadanayo xadiidkaas mukhaalafada ay ku jirta maxaa la dhahaa shaad ninku laak waa maqbuul isaga ugu waa iqa ninkaas mar haddii ninkii iqada ahaa wixii uu ku khilaafay dad ka badan la yidhi saxiix ma aha nin daciifa ka waran hadduu ku khilaafo dad badan min baabi ulaa munkaraana la dhahaa kaas isaga shardigan marka shaadka fuqahada iyo muxadisiinta isku khilaafsan alfuqahaa waxay leeyihiin xadiidka saxiixa shuduud inuunan noqonin shardi ma aha isagoo shaadahu saxiix ahaa kana ayay leeyihin culamaadu xadiidna maxay leeyihiin waa kana walaa yakuunu shaadan baabkaana xadiid culamaadu xadiida iskale fuqahaa iyagu baabkooda ma aha xagga jooga la leeya mar haddii xadiid laga hadlaayo saxiix miyaa mase ma ahan fuqahadu baab u yaalla ma ahan culamadu xadiidka farsamadan iskale iyaguna marka waxay sidaanay shardiyeen walidaalika fuqahaau ahli اlxadiid sidaanay qabaan shaaficiyaa ka mida shaafici shaahidka ninka tacriifiyey waay oo caddeeyey waay waxa uu yahay ayb ibnu xajarna nushada waa ka ku dhaho waxaa la yaabanaya uu leeyahay fuqaha badan oo shaaficiyiin ah sida ay u ilaaqayaan aziyaadatu min ahiqati maqbuulatun ay iska ilaaqayaan imaamkoodiina ma ilaaqayo uu yihi waxbuu kala socsoocaan marka dadka jamciyey fiqiga fiqiga iyo xadiidku way shardinayaan ayaga shardigan waa in la waayo shuduud wax la waayo haddii shuduud meeshii ou yaallo saxiix meeshaas ma ma joogo marka walaa yakunu shaadan shaadna waa kaasama shariga afaraad ma haysataa marka kii shanaad marka walaa mucallalan waa inuusan noqonin mid la cileeyey cilada cilla daahira iyo cilla khafiya uqaybsanta cilla khafiya isagu sheega haddana walaa mucallalan mid la cileeyey waa inuunan noqonin maxaa lagu cileeyey bicillatin khafiyatin qaadixatin cillo qarsoon oo dhaawacaysa sanadka ama xadiidka qarsoon marka la yidha daahirkaa baxay daahir waa iyagu waa lasoo sheegay khafiyada marka haddaad xadiidka saa u fiirisay iyo sanadka xadiidka daahirkiisu waa saxiixuu kula noqonaa laakiin cillo qarsoonaa ku jirto oo ay og yihiin dadka jahaabidada ah mucallalka waa gaari doona marka walaa mucallalan bicilatin khafiyatin qaadixatin waa shantaas shardi xadiidka marka laga helo u noqonayaa muxuu noqon saxiix hadhow marka saxiixa iyo xasanku maxay ku kala bedelnaanayaan waxay ku kala bedelnaanayaan meeshaas addaabiti sooma dhihin meesha addaabidi xasuusnoo xadiidka saxiixa ah dabdigaas waxaa la rabaa oo shardi ah dabdi taam ah xadiidka saxiixa ah dabdiga laga aqbalaayo raawiga laga rabaa waa dabdi taam ah. xadiidka xasanka ana maxaa laga rabaa dabdi oo iska khafiif ah meeshaasay ku kala bedelan yihiin bes walidalika ibnu xajar muxuu leeyahay fain khafa dabdu falxasanu lidaatihi dabdigu hadduu khafiif noqdo oo uu yaraado falxasanu lidaatihi asal dabdi waa jiraa ninkan waa haystaa asal dabdi waa leeyahay laakiin dabdi dhammaystiran ma aha xasan waa xadiidkiisa dabdigii taam ayuu noqday muxuu noqonaa marka saxiix idan haddii lagu yidhaha xadiid saxiixun lidaatihi iyo xasanun lidaatihi farqiga udhexeeya ii sheeg waa dabdiga bis xadiidka saxiixa raawigiisu dabdi taam uu leeyahay midka xasankaa raawigiisu dabdi khafiif uu leeyahay sidaa ufahm uma akhada wuxuu gudagalay ibnu salaax yubayinu inuu caddaynayo fawaa'ida quyuudihi quyuuddiisa waxyaabihii shuruudii uu xiray fawaa'idooda wamaxtaraza iyo wixii marka uu uga ixtiraazay iskaga ilaaliyey bihaa bilquyuudi quyuudaani isaga ilaaliyey can ilmursali mursalki xaggiisa isaga ilaaliye wlmunqaici munqaici wlmucdali mucdalki iyo washaabi iyo shaabki shuruudan fawaaidda ku jirta ka hadlay ibnu salaax wamaxtaraza bihaa iyo waxa uu iskaga ilaaliyey shuruudan can اlmursali mursalkii wاlmunqaطici munqaطici wاlmucdali mucdalkii washaadi ishaadi iyo wamaa wixii fiihi ay ku sugan tahay dhexdiisa cilatun cilo cilo oo qaadixatun wax dhaawacayso iyo wamaa wixii fii raawiihi raawigiisa nawcu jarxin nooc jarxiga uu ku dhacay waa intii hadda aan soo sharxay unba meeshaan marku sheegay wax ka duwan male qaala waxau yidhi ibnu salaax fahaada kani huwa alxadiidu waa xadiidka alladii yuxkamu lahu loo xukumaayo bisixati sixo bilaa khilaafin khilaaf la-aan bayna ahli lxadiidi ahlixadiid dhexdooda ahluxadiidka iskuma khilaafsana xadiidka shuruudan buuxsaday in saxiix loo xukumaayo waqad yaxtalifuuna inay isku iskhilaafaan baa la arkaa fii bacdi alaxaadiidi laba shay weliga ku kala duwanaadeen shuruudda xadiidka صaxiixa culamaaulxadiid iskuma khilaafsana laakiin xadiidkan صaxiix ma yahay waa isku khilaafi karaan sababtay isugu khilaafayaan maxay tahay sababta waxay tahay xadiidkan xadiid mucayana meeshaan lasoo dhigaa aragtida culummada waa kala duwanaan kartaa midna wuxuu u arki karaa raawi sanadka ku jiraa inuu daciif yahay mid kalena wuxuu leeya maya daciif maaha waa iqa ninkii iqa yiri muxuu dhahaya xadiidkan waa صaxiix ninkii raawigan daciif u arkayna muxuu dhahayaa xadiidkan saxiix maahan u dhahaya idan qaacidada waa isku waafaqsan yihiin tadbiiqayna isku khilaafi karaan ma garateen marka walidaalika marka la xadiidkan waa saxiix waa daciif waa xasan waa ijtihaad waay culummadii waa ijtihaada ninkan caalimka shuruudan buu fiirinayaa wuxuu leeya shuruudan alla leh waata waa laga helay xadiidkan saxiix u dhahay mid baa wuxuu le maya dabdigaan ninkan dabdigiisa taam ma aha xadiidkan saxiix maaha waa xasan mid kale wuxuu le maya raawigan jirxi baaba ku dhacayba waa daciif hadhow marka tarjiixa la gelaya laakiin waqad yakhtalifuuna fii bacdi alaxaadiidi axaadiidta qaar bay isku khilaafayaan saxiix miya mase ma aha maxay isugu khilaafayaan liikhtilaafihim iskhilaafitaankooda fii wujuudi hadihi alawsaafi tilmaamahan joogitaankeeda ay isku khilaafayaan darteed tilmaamahan ma la helay mase lama helin ayb bacdil yani ayb aw amase fi ishtigaaqi bacdihaa yani shantahan shardi qaarkeed shardi ma tahay mase maaha inay isku khilaafaan baa la arkaa kamaa fi lmursali mursalka oo kale mursalka markaan u tagna aan arki doonaa culamadaas u khilaafsan yahi shaafici wuxuu leey mursalka xujo ma ah maalig iyo axmed riwaaye iyo iyo abu xaniifana xujo waayay leeyihi mursal marka maxay isku soo khilaafeen yani shuruudahaani mursalka ma laga saaraya mase waa ku jirtaa ayay isku khilaafsan yihiin markaas oo kale de xadiidka mursalka waa isku khilaafayn maaligna saxiix waayu leeyahay shaaficina maahan buu dhahaya laakiin shantan shardi xadiidka laga helo iskuma khilaafsan in saxiix u dhaha shuruudan qaarkood ma loo baahan yahay looma baahna sida mursalka itiisoo kale ha waa isku khilaafi karaan shuruudii maya helay mase lama helin waa iskhilaafi karaan walidaalika dadka gobol baa waxay moodaan aan cilmigan aada ugu fiirsanin sheekh haddii uu yidhaahdo xadiidkan waa daciif ama xadiidkan waa saxiix waxay u malaynayaan waxyi camal inuu yahay sheekhan markuu le xadiidkan waa saxiix wuxuu ka wadaa aniga siday ila tahay shuruudii eed waa la helay waaarkaan dadaalay fiiriyey waa la helay waa ijtihaad waa nin faqiiha oo mas'alo dhacday oo cusub inta ka ijtihaaday yidhi aniga sidaana qiyaas ila yahay nin kale inuu ku khilaafo waa dhici kartaa soo hadday iskhilaafaan maxaa la fiirinaya qawaaciddii wax lagu tarjiixin jiray laakiin nin qowmkiisu samada kasoo degay male dadka aan dad aan cilmigaan waxba u gelin oo baabba uunan u gelin oo waxaa jira haddana iska dhigaayo inay xadiidka yaqaanaan markaasi waxay leeyan qofkaas waa qaldan yahay muxuu ku qaldan yahay xadiid sheekh hebel saxiixiyey ayuu wuxuu leeya waa daciif waa la dhihi karaa sheekhaan laftirkiisa xadiidka tasxiixinaayo culimo ku horreysayba isaga laftirkiisa uu leeyahay ayuu ku khilaafayaa tasxiixa iyo tadciifku soo maha seena waa lagu khilaafi karaa see samada kama imaanin habeenkiina looma waxyeeyo nebi maxamedna ma u sheegino ma dhihin xadiidkan saxiix waa waa iga ansaxay ee igama ansaxin nebi maxamed ma dhahawaxaan o dhan marka ijtihaad sidaa u garab liikhtilaafihim fii wujuudi hadihi lawsaaf baa laysku khilaafi karaa qultu faxaasilu xaddi saxiixi xadiidka saxiixa tacriifkiisa marka lasoo koobo faxaasilu xaddi saxiixi xadiidka saxiixa tacriifkiisa xaasilkayda anahu lmuttasilu waa midka uu xiriiro sanaduhu sanadkiisa binaqli lcadlina uu ku xiriiro addaabiti ee daabita can milihi uu ka wariyo xataa yantahiya ilaa uu gaaro ku dhammaado ilaa rasuulilahi sal l slam nebiga ow ilaa muntahaahu ama meesha u dambayso min saxaabiyin saxaabi aw duunahu ama saxaabi ka sokay walaa yaquunu mana ahaanayo shaadan shaad marduudan oo la radiyo bacdi nusq waxay dhigayaan nusaqdii hore oo kale walaa yakuunu shaadan walaa marduudan bay dhigayaan saana ah, laakiin fiican walaa yakuunu shaaban marduudan nusqadana maqduudkuna saasuu dhigaa walaa yakuunu ma ahaanayo shaadan marduudan shaad la radiyo ama shaadan walaa marduudan shaadna ma noqonayo mid la radiyona ma noqonayo ayb walaa shaadan marduudan taasi ku fiican lianna ziyaadaadka ziyaadaatu iqada ninka iqada waxa uu ziyaadinaya kulligeed lama radiyo soo qaar la aqbalaayaa jirto qaarkii la radinayey laakiin waayo kuwa aan saxiixa noqonaynin walaa yakunu shaadan marduudanna ma ahaanayo walaa mucallalanna ma noqonayo kula cileeye bicilatin cilo cilada oo qaadixatin wax dhaawacayso oo qarsoon dabcan waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa mashhuuran xadiid mashhuur ah waqariiban inuu ahaado xadiid hal sanad bis leh qariib waxaa la yidhaha xadiidka hal sanad bis leh mashhuurkuna waa xadiidkiisa oo dabaqada ugu yaray ay saddex nin ay ku jirto saddex nin ayaa isla warinayso xadiidka dabaqada ugu yarsaas mashhuura la yidhaahda xaddi tawaaturna aan gaarin waay wa huwa xadiidka saxiixa ee mutafaawitun mid kala tagtagsan wa fii nadari lxufaadi dadka xufaadda aragtidooda midkii ku kala tagtagsan wa fii maxaalihi maalihiisa yani xadiidka isagoo saxiixa ayuu haddana kala derajo yahay qaar baa derajo ugu sarraysa gaaraya yani wuxuu ku xadiidkii shantan shardi laga helay haddana isku derajo ma aha saxiix oo waxaa jira bidarajati اlculyaa ah saxiix oo iska dhexdhexaada ayb wahuwa mutafaawitun waa mid kala tegaayo kala tagtagsan fii nadari اlxufaadi dadka xufaadda aragtidooda dhexdooda ku kala tegtegayaa fii maxallihi meelaha uu ku jiro iyo ugu kala tegtegayaa walihaada saa darteed aطlaqa bacduhum culamada qaarkood waxay iطlaaqeen asaxa alasaniidi asaaniidda kuwa ka ugu saxiixnimo badan ayay iطlaaqeen calaa bacdiha calaa bacdi اlasaniidi bay ku iطlaaqeen yani culamada qaar asaaniidda qaar ka miday waxay yidhahdeen asaxu اlasaniid markay asaxu اlasaniid asax muxuu yahay afcalu tafdiil waa soo maha afcalu tafdiil marka tafaawuday kutusaa soo maha isnaad mucayanay waxay leeyihiin waa asaaniidda kan ugu saxiixsan kuwa kale daciif waaye ma ka wadaan soo maha waa saxiix ayaguba laakiin kan asax waa masaladaas marka haddaan ka hadalno waxay tahay masalatu asax alasaniid sanad mucayana in lagu sheego asaxu lasaniid cala aliطlaaq waa laga fiicanya cala aliطlaaq markaan leenahay maan iska maxaan ka wadnaa haddii la qaydo laa ba'sa qaydka marka maxaa laga wadaa maalan haddii la yidhaha asaaniidda caaisha ka imaanaysa waxaa ugu asaxnimo badan hishaam bnu curwata can abiihi can caaisha hadda qaydaan samayna soo maa axaadiidta caaishaan gaar u sheegna maala waxaa la yidhi xadiid cabdillahi bn mascuud alacmash can ibraahim can calqama can cabdillaahi asaxu asaniid asaaniidda ibnu mascuud ka imaanaysa bis waayad asaaniidda ibni cumar ka imaanaysa malikun can naaficin can ibni cumar ama aلzuhriyu can salimin can ibni cumar waa qaydayna ama beled in lagu qaydo asaaniidda maka sanadkaasa ugu saxnimo badan asaaniidda madiina kaas haddii la qaydo dhib maleh waa fiicanta laakiin cala liطlaaq adduunka asaaniidda jirta kaasa ugu asaxnimo badan waa laga fiican yahay masaladan marka maxaa laga faa'iida marka in bacd alasaniid la yidhaha asaaniidda ayagaa ugu saxiixnimo badan maxaa laga helaya faa'iidada laga helaya waxay tahay cinda tacaarud marka laba xadiid ay iscaariddo laba mas'alo yani xadiidkaanna masaladii xadiidkaanna maalan masaladaanu xukunkaanu daliil u yahay xukunka xukun ka soo horjeedaa xadiid kale sheega labada xadiis waa iscaarida soo maa hadda wax lagu kala waxaa la waayey mid naasikha waa la garan waaye taariikhda lama yaqaan lama jamcin karo hala tarjiixiyaa layidhi labadan xadiid mid ka mida a haddii lagu wariyey sanad oo asaxul asaaniid ah ka kalena aan lagu warinin sanad asaxul asaaniid lagu sheegay aan lagu warinin maanta marka asaxulasaniid faa-iiday keenaysoma waxbaan ku rajaxaynaa sanadkan lagu sheegay asaxulasaniid midka wato yaa la hormarina kan kalena waa laga marjuux culamada marka faa-iidadaasaa ku jirtay dheheen walihaada alaqa bacduhum qaarkood waxay ilaaqeen asaxa alasaniidi asaaniidda ka ugu asaxnimo badan ayay calaa bacdiha calaa bacdi alasaniidi ku ilaaqeen facan axmeda imaam axmed iyo isxaaqa isxaaq bnu raahuuya iyaga waxaa laga wariyey asaxuhaa inay yidhaahdeen asaxu lasaniidi asaaniid waxaa ugu saxiixnimo badan azuhriyu can saalimin can abiihi aلzuhriyu can saalimin can abiihi wa qaala caliy bnu اlmadiniy wاlfallaas cali bn madini iyo abu xafs alfallaas ayb ya an abihi waa ibn cumar wa qaala cali ibn اmadiniy waxau yihi wlfallaas abu xafs alfallaas waaye ayb asaxuhaa moxamed bnu siriin can abidata abu cabidata asalamaniy can caliyin wa can yaxya bni maciin isagana wuxuu yihi asaxuhaa alacmashu sulaymaan bn mihraan can ibraahima can calqamata can ibni mascuud wa can ilbukhaariyi bukhaarina waxaa laga wariyey maalikun can naaficin can ibni cumar silsilada hadiyo ayaa lagu sheegaa maalikun can naaficin can ibni cumar qaar baa waxay ku daraan shaafici abu mansuur iyo wuxuu ku darayaa الشhاaفiعiي عن مالك عن ناaفع عن بن cمر qaar kalena waxay kusii dareen أحمد عن الشhاaفiعiي عن مالك عن ناaفع عن بن cمر سddexda imaam waa yarta laga xadiiث badan وزاada bacضهم qaarkood waxay ziyaadiyeen bacdiga abu mansuur cabdالqاahir بن طاahir التmيمي waaye الشhاaفiعiyu ayuu ku ziyaadiyey can مالك id cilaa huwa shaafici ajalu man dadku axadkan ugu weyn waayo rawaa canhu can maalikin ka wariyey maalik inta ka warisay shaafici baa ugu weyn ayb intaasoo marka saa ku tilmaamay halkaana iska joogo bilah towfiiq sal alla slam alaa nabiyina mxamed